alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala alihi wsaxbi wasalam ama bacdu wanaxwuhu fi lmuttafaqi can ibni cabaasin radia allahu canhuma wagayrih xadiiskii ugu dambeeyey oo jaabir ibni samura ayaan soo marnay salaytu maca nabiyi sal llahu alayh ali wasalam alciidayni gayra maratin walaa maratayni bigayri adaanin walaa iqaama rawahu muslimun wanaxwuhu isagoo kalena fi lmuttafaqi ayuu ku suganya saxaynka can ibni cabaasin min xadiidi ibni cabaas yani radia allahu canhuma wagayrihi iyo ayrkiin ibn cabaas ayrkiisna waa werinaya saxiixulbukhaariga iyo saxiix muslimka iyaba waa ku jiraan marka xadiidka horaan usoo sharaxnay macnaha ku jira iyo ha noqoto macnaha fiqiga ku jiro inaan loo adimaynin wax aan maktuubo ahayn salaad aan maktuubo ahayn looma adimo salaad aan maktuubo ahayn looma adimo yani salaad haddaysan maktuubo ahayn looma adimayo ciideynka looma adimo salaada kusuufka iyo khusuufka iyo looma adimo istisqaa looma adimo marka salaada kusuufka ah waxaa soo aroortay in la yidhaha asalaata jaamica asalaata jaamica taasaa soo aroortay wixii kale kuwan kale xataa xun kuma soo aroorin salaada un in layska galo ayaa marka ay tahay nam ayb wacan abi qataadata fi lxadiidi aطawiili fii nawmihim can asalaati uma azana bilaalun fasallaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama kama kana yasnacu kula yawm rawahu muslimun wacan abi qataadata waxaa laga weriyey alxaaris ibn ribci ayaa la yidhaha abu qataada alxaaris ibn ribci fi xadiidi awiili xadiidkii dheeraa dhexdiisa xadiidkii dheeraa fii nmihim hurdadooda ku fii nawmihim hurdadooda ku saabsanaa can isalaati ay ka hurdeen uma marka waxaa ku jirta xadiidka isaga ah waa dheeraay xadiidka ayaga habeenkii soo guuraynayo oo dagaalna qazwo ku dhex jira ayaa salaadii ay ka tagtay intay seexdeen oo bilaal salaadii noo ilaali la yidhi oo isagana ay indhihiisi ka qaalib noqdeen oo ay sidaa ay ku hurdeen oo markaas ay kusoo tooseen qoraxda kuleelkeedii xoogaa nacam taa marka uma adana markii salaadii waktigeedii waa baxay hadda salaadaas qoraxdii iyadoo soo baxday tukanayaan uma markaa dabadeed azana nebigu azana bilaalun bilaal waa adinay fasallaa rasuululahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waa tukaday kamaa sidii kaana oo aha yasnacu mid sameeya kula yawmin maalin kasta rawaahu muslimun xadiidka muslim ayaa weriyey marka xadiidkan fiqiga keliya laga qaadanayo ee kitaabul adaan ku saabsan waxa ay tahay in salaada faaitada itada ah ee tagto in loo adimaayo salaada faaitada ah ee tagto ee waqtigeedii laga baxo in loo adimaayo mar hadday salaad maktuuba ada tahay shanta salaadood mid kamid a ah day adiga kaa tagto waktigii iyadoo la dhaafay aada tukanaysid waxaad yeelaysaa marka in aada uadimaysid ayaa laga qaadanaa xadiidkan hal salaad hadday tahay waad uadimaysaa waana u aqimaysaa uaqimaysaa haddii ay tahay marka eh, eh, laba salaad oo kale hadday tahay la jamcinaayo ama laba salaadoo adiga faaito oo kaa tagto qallaynayso haddii marka salaadihii laysku xijinaayo oo tan markaad tukataba aad midda kale inaad ku xijiso rabto tan hore ayaad u adimaysaa kuwa kale waa u aqimaysaa oo keliya xadiidkan marka abu waxaa laga qaadanaa rasuulka sala allahu aleyh ali wasalama inuu bashar ahaa maxaa yeelay salaadiina marka sida dadka ay uga hurdaan mararka qaar inay ay qaba jirtay hurdo mararka qaarna salaada u ka tegi saa uga tegi jirta marka saa marka hadii eh, eh, eh, marka rasuulka sala allahu alayh ali wasalama xadiidka wati oo ah tanaamu caynaaya walaa yanaamu qalbi adigeyga ma hurdo rasuulka yiri muxuu waktiga u dhaafay oo uga tegey oo maxaa hadda isaga salaadii waktigeeda ay u dhaaftay oo uu salaadii uga hurday hadaa tiraa waxaa looga jawaabayaa salaada indhaha lagu ilaaliya waktiga laguma ilaaliyo saa darteed rasuulka indhaha waana ku hurdaa tanaamu caynaaya isagaaba yiri walaa yanaamu qalbi qalbiga salaada ma ilaalin karo ee wax salaada ilaalina indhaha waa wax lagu ilaaliyo indhihiina de nebiga waa ka hurdaa sala allahu alayh waali wasalam taasoo ibn xajar iyo culimada ay ku jamciyeen labada xadiid marka walah can jaabirin ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam ata lmusdel marka nabiga waa nisyaanka inuu ku banaan yahay nisyaankaa ku banaan waxaa ku banaan rasuulka in salaadii hurdo uga tagto sida basharka oo kale xadiidka oo xadiidkii ahaa xadiidka dulyadayn ee ku saabsanaa sujuudu sahwiga noogu imaan doono ayaana tilmaamaya in nebiga nisyaanka iyo waxa ay ku banaan yihiin walahu walimuslimin muslim waxaa usugnaaday can jaabirin jaabir xaggiisa ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam rasuulka ata musdelifata musdelife ayuu yimid fasallaa biha almaqriba maqribkiibuu ku tukaday iyo walcishaaa iyo ceshihii biadaanin waaxidin hal aadaan iyo waiqaamatayni iyo laba iqaamo ayuu ku tukaday halkan waxaa laga qaadanaya waxay tahay salaada la jamcinaayo labada salaad ee laysku jamcinaayo ama diri casr ha noqoto ama maqrib iyo cisho ha noqoto e eh, sideebaa loo aadaankeeda sideebau noqonaa xadiidka ugu fiican ugu saxeixsan ee ugu raajixsan xadiidkan jaabir waaye ee muslim uu wariyey waana xadiidka dheer ee lxaji ku sugan oo nebiga qaabkii uu u xajiyey markay madiine kasoo tageen ilaa ay ka dhameeyeen ayuu ka waramaa waa xadiidka sifada nebiga u xajiyey ugu dheeraan badan oona ugu tafsiil badan xadiikaas isagaa marka waxaa ku jirtay nebiga inuu musdelifo yimid xilli marka habeen ah oo maqribkii laga soo tegey maqribkii iyo ceshihii u jamcu takhiir ku sameeyey marka sidee buu yeelay waa adimay maqribkiiba u adimay waa aqimay salaadii buu tukaday maqrib salaadii maqrib marku ka baxa haddana waa la aqimay salaadii cishaa la tukaday marka labada salaad ee la jamcinaayo hal aadaan oo tahoro ah iyo laba iqaamo ayaa ku filan naam waa madhabka ugu saxeexsan xadiidkanna taa unbuu tilmaamay walahu walimuslimin can ibni cumara ibn cumar xaggiisa jamaca bayna almagribi walcishaa jamaca wuu jamciyey bayna almagribi walcishaa maqribkii cishihii waa rasuulka jamciyey sala allahu alayh ali wasalam biiqaamatin waaxida hal iqaama ayuu ku jamciyey hal iqaama ayuu sameeyey ziyaada abu daawuud abu daawuud wuxuu ku ziyaadiyey likulli salaatin salaad walba ayuu hal iqaama u sameeyey nam riwaayadka aan dhamayna ibn cumar markaasaan ka hadlayna wa fii riwaayatin riwaayo kale oo lahu limuslimin usugnaatay walam yunaadi oo lahu liabi daauud usugnaatay walam yunaadi ma uusan adimin fii waaxidatin mid mid oo minhumaa labadoona kamida ah. hal salaad oo labadaas kamidana uma usa adimin riwaayada abu daauud sidaasay leedahay axaadiistan xadiidka jaabir iyo xadiidka ibn cumar iyo xadiid cabdullahi ibn mascuud saddexdaa xadiisaa baabkan kusoo arooray nacam marka baabkan la jooga saddexdaa xadiis ayaa kusoo ayaa kusoo arooray nacam marka xadiidkan uu ku bilaabay kii jaabir waay kan jaabir axaadiistan dhan waa ka raajixsan yahay laba waxba waa uga raajixsan yahay laba dariiqaba dariiqada koowaad waxay tahay wuxuu waafaqsan yahay xadiidka jaabir carafaad salaadii oo nebiga ku dukaday oo aan laysku khilaafin nebiga carafaad namira wuxuu ku jamciyey salaadii duhur iyo midii casir ku jamciyey jamcu taqdiimuu sameeyey duhurka uu adimay waa la aqimay haddana casirkiiba u istaagay waa la aqimay hal aadaan iyo laba iqaamo ayuu duhurkii casirkii ku sameeyey rasuulka sala allahu alayhi wasalam laiskuma khilaafin marka salaadii nebiga carafaad ma laysku khilaafin mar haddaan taas laysku khilaafin midii dambe ee uu musdelifo ku tukaday jaabir xadiidka oo werinaayo taasoo waafaqay tii wuxuu waafaqsan yahay duhurkii tamaaman dhinacaas horta xadiidka jaabir waa raajix oo riwaayaadka kale o dhan waa uga raajixsan yahay leanna riwaayaadka kale ma waafaqin carafaad qaabkii oo nabiga carafaad ugu tukaday ma aynan waafaqin jaabir marka wuxuu iswaafajiyey maqribkii iyo ceshihii nebiga uu musdelifo ku tukaday iyo duhurkii iyo casirkii ee uu carafaad ku tukaday taas waa madhab waa waa waa weji oo raajix ku yahay wejka labaad waxau raajixa ku yahay waxay tahay wax iskhilaafa male idiraaf ma laha riwaayaadka jaabir ka yimid kulligood hal dariiqay ku imaadeen halka dariiqana waxay tahay in maqribkii oo u aadimay aqimay haddana ceshihii oo u aqimay hal aadaan iyo laba iqaamo inuu ku tukayo war male isaga laakiin ma riwaayaadka kale oo gayru jaabir ah midda ibni mascuud iyo midda ibni cumar idiraaf badanaa ka yimid dhexdeeda oo hadday ujeedaa riwaayada ibni cumar mid waxay leedahay hal hal mar oo aqimay mid waxay leedahay waxaa loo jeedaa salaad walba hal mar u aqimay tan kale waxay leedahay maba adiminba aadaanki dhanoo meesha ka bixiya mid saddexaadaa jirto mana adimin mana mana aqimin aqimin dhahayso oo baa baqawi oo werinayo qisadi hal waaye qisadi waa mid sidaasaa marka idiraaq oo uga dhaca xadiidkan ibnu cumar oo <coughs> riwaaya waxay leedahay mana u adimin mana u aqimin aqimaadna ma samayn aadaanna ma samayn mid waxay leedahay maba adiminba ee laba iqaamo u sameeyey midna waxay leedahay hal iqaamo bisow labadaba u sameeyey aadaan ma jiro marka saddex riwaayo oo waxa waaye iska horjeeda waayo inkastoo la jamcin karo riwaayada jaabir ee odhanaysa hal aadaan iyo laba iqaamo nebigu nabigu usameeyey sala allahu alayh ali wasalam tan kale ee walahu muslim oo werinayo ee uu leeyahay ibnu cumar hal iqaamou sameeyey abu daawuudna uu sii ziyaadiyey uu yidhi hal iqaamou sameeyey yani waxaa laga wadaa salaad walbo iqaamo gaara u sameeyey marka haddii layidhaha salaad walbo uu kala aqimay xadiidkii jaabir ma diidaayo xadiidkan ibni cumar ila jaabir isaguba wuxuu leeyahay labadii salaad waa loo aqimay xadiidkii jaabir labada salaad waa loo aqimay soo maa aadaanku u dheeryahay bes aadaankiina waxaa lagu xambaari karaa ibni cumar inuusan maqlinba xaaje iyo dan iyo markaa inuu ku maqnayo xaaje gudasho iyo wax lamida ah inuu ku maqnayo aadaanka isaga uunan maqlin labada iqaamo uu kusoo gaari waa suurtagal saasay ku jamciyaan culamada marka riwaayada jaabir iyo midda ibni cumar waa la jamci karaa ee riwaayada muslim iyo ziyaadada abu daawud waa laisku jamcin karaa laakiin midda walam yunaadi fii waaxidin minhumaa ma oo aadaanka anfinayso iyadu marka waxa weeyaan eh, eh, saxiix ma aha nacam ayb oo iyada ibnulqayim marka axaadiistan o dhan wuxuu sameeyey isaga eh, riwaayada walam yunaadi fii waaxidatin minhumaa shaad waay waa shaad saa darteed marka riwaayaadka ibn cumar midda muslim iyo ziyaadada abu daauud waa saxeix midda dambe wa fi riwaayatin lahu walam yunaadi fi waaxidati minhumaa iyadu waa riwaaya shaada lana maxaa yeele waxaa sugnaatay in loo adimay duruq badanaa saas cadaysay duruq saxiixa xoog badan xoog badan ayaa taa cadaysay marka ibnulqayim isaga maslak wuxuu maraa oo alimaam ibnulqayim kitaabkiisa tahdiibu sunanka wuxuu leeyahay wixii axaadiistan ibni cumar oo dhan waa wada waa iskhilaaftay waa axaadiis mudariba jaabirkiisa raajixa marka culamada kalena waxay sameeyaan sidaa sidaasaana fiicane in xadiiska jaabir iyo ibn cumar la jamciyo oo lagu jamciyo labada iqaamo oo ibn cumar uu sheegay kan jaabir maka hor imaanayo jaabir waa sheegay aadaankana ibn cumar inuuna maqlinaa lagu xambaaraya bis khalaas saasaa loo jamcinaya marka axaadiistii meeshaa taala walam yunaadi fi waaxidatin minhuma walahu can ibni cumara waxaa laga muslim waxaa usugnaatay can ibni cumara jamaca nebigu waa kuwaa jamciyey bayna almaqribi waalcishaai buu jamciyey labadaas salaadood biiqaamatin waaxidatin buu ku jamciyey hal iqaamo zaada abu daawuud wuxuu ku daray likulli salaatin yani biiqaamatin waaxidatin likulli salaatin salaad walba oo u aqimaayo hal iqaamo ee u salaad walba u aqimaayo wafii riwaayatin lahu riwaaya kaloo abu daawuud usugnaatay walam yunaadi ma adimin fii waaxidatin mid oo minhumaa labadooda ka mid ah marka riwaayadan shaad waa iyada dambe marka xadiidkan isku soo duub waxaa laga qaadanaa laba mas'ala oo fiqhi ah mas'ala waxa ay tahay salaadaha la jamciyo in midda hore keliya loo adimo mid kastaana loo aqimo waxaa kaloo laga qaadanaa xadiidkan salaado badan oo qalla ah qofka hadduu dukanaayo hal salaad inuu uadi midda hore u adimaayo inta kalena oo u aqimaayo ayaa laga qaadanaa oo alimaam nawowi iyo culamada muxaqiqiinta ay saa ka qaada ayay leeyihiin madabka shaaficiyada iyo xanaabiladana saas uu ku socdo maala cadartaad shan salaad qalnayso hal waktina aad isku xijisa rabtaa yani hal wakti adoo adoo shan salaad tukanayo inaad salaad walba u adinto wax soo arooray ma aha haddii salaadihii hal mar la wada tukanayo suurada kore ay ka tahay suuro oo mar la tukanayo waa in midda hore keliya hal mar la adimo inta kalena iqaamo looga kaaftoomo xadiidka marka saasaa laga qaadanaya wacan ibni cumara wa caaishata qaala waxay yidhahdeen labadoodaba qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama rasuulku waxa uu yidhi ina bilaalan bilaal yuadinu wuu adimayaa bileyli habeen buu adaanayaa fakuluu cuna washrabuu caba xataa intii yunaadiya uu ka adimaayo ibnu ummi maktuum cabdullahi bin ummi maktuum inta uu ka adimaayo wa kaana wuxuu ahaa ibnu ummi maktuum rajulan buu ahaa acma oo indhoolo ah <clears throat> laa yunaadii aan adimin xataa yuqaala lahu ilaa looga yidhaahdo asbaxta asbaxta subixi baad gashay subixi waa gashay la yihahdo xataa yuqaal low ilaa looga yiraahdo asbaxta waagii waaberki ayaad gashay salaad adkalta fi sabax yani salaadii subaxii dhexdiisaad gashay asbaxta asbaxta waad waa berisatay waa waa berisatay yani waa berkiiad dhex aad gashay way xilligii waa baad gashay muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidkan soo saareen wa fii aakhirihi xadiidka aakhirkiisana idraajun baa ku sugan idraaj idraaj waxaa la yidhaha mudrajka horaan usoo marnay waxaa weeyaan haddii aan la kala soocin damju mawquufi bilmarfuuca aldraaj waa damju mawquufi bilmarfuuc mawquuf in marfuuc lagu dheeho laisu dhexgeliyo hadalkii rasuulka iyo hadalkii saxaabiga ama taabiciga ama cidda ka hooseysaba nebiga hadalkiisa iyo hadal kale in isdhexgeliyaa mudraja xadiisun mudrajun marka wafii aakhirihi idraajun wa kaana rajulan acmaa intaas nebiga ma dhihin sala allahu alayh ali wasalam ee ruwaadda intaas sheegeen ruwaada sheegtay marka yay yihiin waxaa loo badan yahay inuu zuhri xadiidku waxaa weya waa azuhri can saalim can ibni cumar way sanadkiis marka waxa hadalkaa yidhi wakaana rajulan acmaa zuhri waay waa taabici wakaana rajulan acmaa laa yunaaji xataa yuqaal low asbaxta asbaxta marka muxadisiinta idraajka aaday muhimad isaga saareen xil weyna iska saareen in la kala sooco mudrajka iyo hadalka rasuulka in la kala sooco marka see lagu kala soocaa waxaa lagu kala soocaa tatabucu duruq xadiiska in duruqdiisa la tatabuco waxaa laga yaabaa dariiq in lagu cadeeyo markaas oo la yihahdo hal dariiq oo kala soocaya in la helaa laga yaabaa adoon marka duruqdii tatabucin ma ogaa kartid xadiisku inuu mudraj yahay iyo in kale waxaa kamid a ah marka ama waxaa mudrajka lagu ogaadaa mustaxiil inay tahayba inuu waxaas nebiga sheego sala allahu alayh ali wasalam sida xadiiskii abi hureyra oo kale uu yihi eh, eh, eh, marku lilmamluki ajr lilcabdi lmamluki ajraani adoonka laleeyahy laba ajar uu leeyahay haddii uu guto alle caqa sayidkiisa waladii nafsii biyadihi lowla aljihaadu walxaju wabaru ummii la axbabtu an akuuna cabdan mamluuka ziyaaradaas marka mudraj waa rasuulka ma dhihin inuu dhihin maxaa lagu ogaana maba nooleynba rasuulka hooyadiis marka uu leeyahay haddii lala yaha hooyaday baarinimadeeda in baari unoqdo layga rabo haddastaas jiri lahayd iyo jihaadka iyo xajka anuu addoon laleeyahay inaan dhintaan jeclaysa lahay mustaxiil waa inuu nabiga yidhaahdo sababto waxay ah tahay nabiga hooyadiis maba nooleen ko midda labaad nebigu inuu addoonnimo oo tamaniyo iyadana waa mustaxiil labadaas maadabo marka waa mustaxiil qaar qaarna marka waxaa lagu ogaan karaa <coughs> qaarna waxaa lagu ogaan karaa dariiq durka in la tatabuco masalan xadiidkan ah, eh, eh, asbuqul wuduu'a weylun lilacqaabi min annaas riwaayadkiis saasuu ku yimi riwaayo marka waxaa jirta odhanayso asbiqni wuduu'a fa inii samictu abalqaasim sala allahu alayh ali wasalam yaquulu weylun lilacqaabi min annaar riwaayadaas dambe marka waa kala soociye asbiqni wuduu'ada inuu abu hureyra leeyahay sheegay fa inii samictu abalqaasim wix ka dambeeyna oo nebigu leeyahay sala allahu alayh ali wasalam marka khatiib lbaqdaadi a kitaabka alifay la yidhaha alfaslu lwaslu eh, lima udrija fi naqli laba laba juz waay laba mujalad waaye wixii idraaj lagu sheegay halkaasa laga baaraa haddii xadiis lagu murmo ereygan mudraj miya mase mudrij ma aha meelaha ugu dhow laga baaraayo meeshaas nacam khadiib albaqdaadi xadiidkaas dhan oo keen keenay sidoo kale suyuudina kitaabku ka alifay kaas anu ma arag nacam almadraj fi lmudraj ayaa layihaha nacam kutubaha musalaxa ayaa sheeg sheega laakin kan khadiib matbuuc wa waana waana mutadaawal bayna annaas marka muhiim waay cilmiga xadiiska marka waxaad dareemaya in aada loogu fidmeeyey dadka qaar say u moodayaan ma aha yani cilmi sida loogu khidmeeye loogu khidmeeye ma jiro leanna maxaa hadii mudrajkii lakala saaraayo iyo hadalkii rasuulka oo weliba lagu kala saaraayo yani kutub iyo gaara loo alifaayo inaan la bayci waa ujeeda axaadiista rasuulka sala allahu aleyh ali wasalam marka ina naxnu nazalna dikra o inaa lahu laxaafiluun u dhinac ka gelaa marka hay dadku marka waxay umalaynayaan axaadiistan iga dhaafay leeyihin leana maanta dhan qaala rasuullah nin walbaa dhihi karo kuleena nin walba ma dhihi karo leana maxaa yale nin walba meel ninka xadiidka yaqaano inaan nin walba dhihi karin waa ogyahay intan dambe marka idraaj buu ku sheegay waa kalaamu zuhri xadiidkan marka maxaa laga qaadanaa ko waxaa laga qaadanaa in laba muadin yeesho lahaado taas waa mid maxaa kaloo laga qaadanaa xadiidkan in qofka indhoolaha u adimi karo oo qof in dhoola inuu adimi karo laakin bishardi waxaa shardiga ah in qof uu ku kalsoon yahay waktiga inuu usheego uu yidhaa waktiga waa la galay adin nacam qofkaas marka indhoolaha hadduu adimo waa la raacaya oo aadaankiisu aadaan ansaxaya lidalika imaamu lbukhaari raximah llahu tacaala fii saxiixihi baabu wuxuu ku baabaystay baabu baabu baabu adaani alacmaa ida kaana lahu man yubiruhu ida kaana lahu man yukbiruhu ildhoolaha aadaankiisa haddii uu leeyahay qof u sheegayo waktiga saa darteedaana marka waxaa ku tegey a'imada imaamu shaafici iyo saasay ku tageen iyo imaam axmed iyo isxaaq ibnu raahuya iyo ibnulmundir iyo saasay ku tageen xanafiyada iyona waa diideenoo ma bana waxay dhaheen waa karaaha ku jirtay dheheen waa makruuh nin indhoolaha inuu adimo laakiinse de rasuulkiiba ka hor adimaba sala allahu alayh ali wasalam marka makruuh meeshii ma jirto waxaa kaloo xadiiskan laga qaadanaya waxay tahay in qofka eh, eh, eh, indhoolaha ah oo uga daya karo oo taqliidsan karo qof indhihiisa qabo wixii oo u sheego inuu salaad ku tukan karo hay lana maxaa yeelay ibn maktuum markii la yidhaha salaada waa gashay markaasuu adimaya dadkiina isaga aadaankiisay ku dukanayaan asagiina waa ku tukanay halkaa marka waxaa laga qaadanaya ninka indhoolaha ah inuu taqliidsan karo qof indho leh isagoo indhihiisa qabo waqtiga ujeeda haduu dhaho salaadii waa gashay waa ku dukan karaa qasab maaha inuu asagu arko oo ogaado qasab maaha waxaa kaloo xadiidkan laga qaadana waxay tahay in khabarulwaaxidka lagu camal fali karo hal qof warka uu kuu sheego oo tiqa in lagu camal fali karo leanna ninkan cabdlah ah, eh, eh, ninka layidhaha cabdullahi eh, bin umi maktuum hal ninaa u sheegi jira dabcan waqtiga waa galay marka la yidhaha labaan rabaa ma dhihi jirin isagii markaatidoo kale ma aha halkaa marka waxaa laga qaadana hal nin oo tiqa ah khabarkii uu kuu sheego in lagu camal fali karo lidalika ragga dhahaya xadiidka axaadka laguma camal falaayo iyo ama caqiido looma deliishaday waa khaldan yihin waana manhaj munxarifa waxaa kaloo iyadana laga qaadanaya sidoo kale qofka in la ictimaadi karo codkiisa codkiisii aad takaan inaad ictimaadi kartid bis mararka qaar leana maxaa yeelay cabdullahi bin umi maktuum uma jeedo ninkaan waka u sheegayo ma ujeedo codkiisa keliya unba yaqaanaa codkiisa ku kalsoonaana marka tan marka mas'ale musalaxa soo gelaysa waxaa la yihahdaa qofku hadduu majliskii ka buuxsamo sheekhi ou arki waaye ee derbi gadaashiis oo ka dhegaysanayo axaadiistii sheekha sheekhaas ma ka weri karaa axaadiistaas culamada jumhuurta muxadisiinta waa ka weri karaay leeyi ilaa shucba ma ahan shucbaa diiday waxa uu yidhi isaga waxaa dhici karta shaydaan inuu isku mitaaliyo shaydaan wax kuu sheegaya inuu yaha dhici karto nin aadan u jeedin marka bidhaantiisa waxba kama weri karti laakiinse dad rag badan oo muxadisiina ah saa wax ku weri jiray oo kamid yahay nasaa baa kamid nasaa-i baa kamid <coughs> a ah xaaris ibnu miskiin alxaaris ibnu miskiin xalqadiisa laga eriyey marka wuxuu sameeyey maa marka banaanku darbiga gadaashiisa ka dhegeysan jiray uuna ka weri jiray xadathani alxaaris ibnu miskiin xadathani alxaaris ibnu miskiin u dhihi jiray marka waxaa laga qaadana inay banaan tahay marka mar haddaad codki taqaano oo adiga ku oo ku xaqiiqsan yahay waxyaabahaas dhan baa ku jira marka xadiidkan fiqigiisa waxau yihi ina bilaalan yuadinu bilaylin bilaal habeen adimaa marmar marka waxaa jirta waagii hore bilaal xilligii hore wuxuu adimi jiray waktiga uu ku adimi jiray xilligii dambe marka ayaa ayaa rasuulka aakhirkiisa cumriga rasuulka yani waktiyadii dambe ayuu yeelay sidaas marka o habeenkii isagu lahayn aadaanka hore aadaanka dambena ibrahim maktuum u lahaa marka culamada waxay yidhahdeen masjidka hadduu hal muadin leeyahay banaanta in laba aadaan laba aadaan in laga sameeyo salaadii subax qaaraa diidaayo culamada salafka kamid a ibnu xajar iyo say soo marka iyo nawowi iyo qaara marka qaar baa diidaayo laakiinse wax dhibaata ada mmaayb laakiinse waxaa sunadu ay tahay oo fiican in laba laba laba inay kala adinto oo masjidka uu laba aadaan yeesho sida fiican saas u eg ayb si khilaafkaas xataa looga baxo marka waxuu leeya nabiga fakuluu cuna washrabuu cada sababto a ah, macayl kii inuu sooma rabo ha iska cuna ha iska cabo xataa yunaadiya ilaa uu ka adimo ibnu umi maktuum ibnu umi maktuum uu ka adimo wa kaana rajulan acmaa nin indhoolaabu ah ibnu maktuum laa yunaadii ma adimi jirin xataa yuqa marka wa kaana rajulan acmaa marka laleeyahy waxaa laga qaadana in qofka lagu sheegi karo aafo qofka aafo ou qabo in lagu sheegi karo laakin calaa sabiili tacriif haddii loogu sheegayo cilmi faa-iideysi iyo tacriif tamyiiz ma aha laa calaa sabiili tacyiir lama ogola xinceebeyn iyo nuqsaamin iyo ma ah lama ogola xataa yuqaala lahu ilaa laga yiraa ma adimi jirin asbaxta asbaxta muttafaqun caleyhi wa fii akhirihi baa ku sugan an ibni cumara radia allahu canhuma ana bilaala bilaal adana waa adimay qabla alfajri fajarka ka hor buu adimay salaadii subaxoon dhalan buu adimay faamarahu nabiyu sala allahu alayh wali wasalam nabiga amray an yarjica inuu laabto fayunaadiya dhawaaqo oo adimam ou yidhaahdo alaa hooy ina alcabda adoonkii naama waa hurday rawaahu abu daawuuda wadacafahu abu daawuud baa weriyey waana daciifiyey xadiidkan abu daawuud wou daciifiyey xadiidkan alaa ina alcabda naama xaafid ibn xajar fatxulbaariga juska labaad boqol labaatan iyo labo baabka baab ladani bacda alfajri ayuu ku keenay wuxuu ishaaray marka xadiidkan awalan min xaysu xagga takriijka xadiidkan markuu ka hadlaayay wuxuu yidhi akhrajahu abu daawuud waayruhu abu daawud iyo keyrkiisaa weriyeen min ariiqi xamaad ibni salama iska fiiri xadiidkan wuxuu ku yimid ariiqa xamaad ibnu salama can ayub can naafic can ibni cumar xamaad ibnu salama can ayub can naafic can ibni cumar mawsuulan marfuucan isagoo mawsuula marfuuca sida hadda noo qoran anaga warijaaluhu iqaatun xufaadun rijaashiisa waa iqaat xufaad ah laakin ittafaqa aimatu lxadiidi aimat lxadiid badankood waxay sheegeen itifaaqan waa un hadda waa un say u badnaayeen waa sida uu sheegi doono laakin ittafaqa aimat lxadiid waxay isku waafaqeen uu yihi cali bnu lmadini waaxmed bnu xambal wlbukhaariyu wzuhliyu wa abu xaatim waabu daawuuda wtirmidiyu wlsram wdaara quniyu intaas oo muxadis waxay yihaahdeen calaa ana xamaadan akhطaca fii rafcihi xamaad ibnu salama waa ku gafay xadiidkan inuu kor yeelo oo rasuulka uu tiiriye yani sal llahu alayh ali wasalam xadiidkan in rasuulka loo tiiriyo waa ku gafay wa ana sawaaba sida sawaabkan waxa weya waqfuhu xadiidkan inuu ku eg yahay ibn cumar naam mawquuf waay xadiidkan maaha yani xadiis marfuuca ana sawaaba waqfuhu calaa cumara bni alkhaaab cumar bn lkhadaab uu xadiidkan mawquuf ku yahay wa anahu huwa aladii waqaca lahu dalika maca muadinihi cumar iyo muadinkiisay qisadaan dhex martay ee nebiga iyo bilaal ma dhex marin qisadaani waa garateen soo maa yani nebiga iyo bilaal hadda xadiidka anaga noo dhiga nebiga iyo bilaal inay dhex martaad aloo weriye soo maa qaabka uu saxiixa ku yahay waa cumar iyo muadinkiisay dhex martay oo cumara muadinkiisa ku yiri warlaabo waxaa jira alaa ina alcabda naama ee nebiga malaha wax sidaa yihi sala allahu alayh ali wasalam marfuuciisu way u daciifiyeen mawquufkiiay saxiixiyeen marka oo cumar weliba ku waqfisan marka aimadan oo xadiidka ibnulmadini iyo axmed ibn xambal iyo bukhaari iyo zuhli abu xaatim abu daawud tirmidi kulligood saasay dheheen hay laakiinse xaafidku haddana duruq badan oo keena xadiidkan oo xamaad ibnu salama waa la mutaabaceeyey u yidhi xadiidkan isaga bayhaqi baa wariyey mutaabacaadkaas iyo daara qudni iyo cabdirazaaq iyaa wariyeen mutaabacaad aad u badan oo keenay oo qaar ay mursal yihiin qaar daciif dhow ay yihiin haddii la isu geeyo waa isxoojinayaan marka ilaa marka dambe uu yidhi wahadihi duruqun yuqawi bacduha bacdan quwatan zaahiratan duruqdan waa qaarkood qaar kale oo xoojinayaan xoojin weliba muuqatay xoojinayaan <clears throat> xoojin weliba muuqato oo xoogan ayay xoojinayaan marka haddaa saa garatay sheekh albani raximah llahu tacaala xadiiskan saxiixu sunani tirmidiga ayuu aad ugu uga hadlay cilalkaanna waa ka jawaabay badanaa kulley duruqdan iyana waxaa laga yaabaa inuu ictimaaday saa darteedna binaan calaa dalikan xadiidka uu xasan ku yahay markay ugu yar tahay marka xadiidkan markay ugu yar tahay darajadaas xasanka ayuu tegaa marka duruq badan ba saa dirt duruqdan marka waa qawaacidda haddii la fiiriyo waa xooji karaan kulley way isxoojin karaan xadiidka marka macnihiisa dab haddii takriijkiis maqbuul u yahay xadiidkan muxuu noqonaa marka macnaha xadiidkan laba macnaa lagu micneeyey xadiidkan macnaha koowaad waxay tahay in bilaal uu hilmaamay aadaanki oo uu is yiri fajarkii waaba dhashayba ee xilli habeene marka uu adimay salaadii subax oo xilligaasna ay ahayd bilaal aadaanka labaad uu adimi jiray ila bilaal laba jeer laba xaalado u ahaa xaaladna isagaa addimi jiray aadaanka waktiga kusoo galo xaaladna ina bilaalan yuadinu adinu bilaylin waa waktiyadii dambe wa sida da aan sheegayna marka waxaa dhici karta marka xaaladan inay ahayd xaaladii hore saa darteed waktigaa soo galay inta is yiri inuu marka adimay saa darteed markii nebiga uu arkay waktiga inuunan soo gelinna ou bilaal u sheegay uu yidhi alaa ina alcabda naaba si dadku aysan ugu malaynin in waktiga uu soo galayo marka bilaal in waktigii uu hilmaamay kadibna ay dhacday marka in eh, nebigu uu baraarujiyey sala allahu alayh ali wasalam macnaha labaadna waxa ay tahay in bilaal marka uu eh, in uu hurdadii eh, marka in in in uu bilaal xilli habeeni markii uu adimay aadaankii horaba inuu ahaaba aadaankan oo markaas oo dadkii kusii alaa ina alcabdanaama waxaa loo yiri buu leeyahay dadka si aysan hurdada uga insicaajin maadaama waktigii weli ay wax kasii dhiman yihiin laba macnoo saasaa marka xadiidka in waktiga uu hilmaamay oo is yiri salaadii waa soo gashay laakiin aynan soo gelin ama in la yidhaha marka habeenowba adimay bilaal waana ogaay marka alaa ina alcabda naamana dadka in inuu markaas ugu cadeeyo in eh, weli habeenkii ay baqiyo kasii dhiman tahay oo ayna dadkii ka inzicaajin markaas nacam macno saasaa ah khataabi oo ishaara laakin waxaa loo badan yahay wallahu aclam macnaha horaa saxeexan ah, macnaha horaana ibn xajar oo sheegay oo ah inuu waktigii iloobay bilaal oo aadaankii oo ku dhuftay waktigiion la gelinba waktigiion la gaarin inuu adimay ee marka nebigu u yii ordoo laabo dadka u sheeg inaan waktigii la gelin alaa ina alcabda naama oo saa u yiri marka ereygaan marka alaa ina alcabda aadaanka ka mid ma aha alaa ina alcabda aadaanka ka mid ma aha ee khaladkii bilaalba ku saxay alla gartaan umalaya lidalika alimaam abu daawuud raximah llahu tacaala baabkan wuxuu ku keenay baabun fi ladaani qabla dukuuli lwaqti baa wuxuu yihi aadaanka la adimo waqtiga intuusa soo gelin ka ayuu baab ka dhigtay xadiidkan u keenay marka waxaad fahmay macnaha abu daawuud xadiidka uu ku mucinayna inay tahay bilaal waqtigeeda la gaarin inuu adimo saa darteed marka nebigu uu u yidhi alaa ina alcabdanaama sidaas dheh oo aynan dadka ugu qaadanin in waktiga soo galay markaasna bilaal uu adimi jiray waktiga uu ku adimi jiray ile markii bilaal waa la yaqaana la maqlo dadku waxay isleeyiin salaadii ba dhalatay salaadiina ma dhalanin oo asaga wahmi uu sameeyey ahayd labada macnahaasa marka xadiidkan eh, ku jira macaanihiisu ah inaas rawaahu abu daawuud baa xadiidka weriy oo waana daciifiye marka xadiidkan waa la haystaa marka aimo badanna waa daciifiyeen qaar badan marka ibnu xajar oo kamid yahay xataa duruqdiisa waa aad duruq badan bu isu keenay oo uu jamciyey an abi saciidin alkudriyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxau yihi idaa samictum nidaaa aadaanka haddii aada maqashaan faquluu dhaha mila maa yaqulu muadinu faquluu dhaha mila maa kii oo kale yaquulu oo oranayo almuadinu muadinka oo oranayo muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidkan soo saaray walibuaariyi riwaayadka aan akrina walilbukhaariyi bukhaari waxa usugnaatay can mucaawiyata mucaawiya iyadoo laga warinayo can mucaawiyata mucaawiya xaggiisa kanoo kale wax ka bedelan walimuslimin muslim waxaa usugnaatay can cumara fii fadli lqawli oraahda la oranayo fadliga kusoo arooray kama kamaa yaquulu sida uu dhahayo oo kale oraahda la oranayo almuadinu muadinka kelimatan kelimatan kelmad kelmad loo dhahayo lagu celinayo wuxuu muadin ka dhaho siwa alxayaclatayni marka laga reebo fayaqulu wuxuu odhanaya xayaclataynka laa xawla walaa quwata ila billah walimuslimin waxaa usugnaatay can cumara fii fadli lqawli fii shani fadli lqawli qawl fadligiisa shanigiisa maxaa waay wax marka la odhanayo kamaa yaquulu sida u dhahayo kale almuadinu muadinka sida u dhaha in la yidhaahdo fii fadli lqawli kamaa yaqulu kamaa yaquulu baan iswadato a maquulu qawl ah alqawlkan meesha yaallo waxaan la dhahaayo waa kamaa yaquulu lmuadin waxaa la ohanaya kelimatan kelimatan kelmad kelmad loo dhaho siwal xaycalatayni marka laga reebo fayaqulu waxau odhanaa laa xawla walaa quwata illa billah baabkan hadda axaadiistan ay ku saabsan yihiin waxa weeyaan muadinka qofka dhegeysanayo saamica aadaanka dhegeysanayo dikriga u dhahaayo waa maxay xadiidkii abu saciid alkhudri wuxuu ku soo arooray ida samictum nidaa faquluu mila ma yaqulu muadin xadiidka abu saciid shahaadaan muadinku inta ou dhahayo kala dhaha marka waxaa laga qaadanaa waa maa manduuqa xadiidkan muxuu keenaa manduuqiisa waxaa laga qaadanaa in wax walba muadinka sida u dhaho a udhahaysa xataa xaya cala sala markuu yihahd xaya cala sala manduuqa xadiidkan saasaa laga qaadanaa walilbukhaariyi can mucaawiyata xadiidkan marka wuxuu yihi walilbukhaariyi can mucaawiyata riwaayadan mucaawiye waa ka duwan tahay riwaayada abu saciid alkhudri riwaayada mucaawiye iyo waxaa isle midda dambe ee cumar bn khaaab <coughs> riwaayada mucaawiye iyo waxaa isleh ee bukhaari oo werinayo iyo midda cumar bn khadaab oo muslim oo werinayo waa isleeyihi saa darteed ibn xajar walilbukhaariyi can mucaawiyata ma sheegin riwaayada mucaawiya maxaa midda dambe un oo kale lamid tahay lagu celceliy waxaa ma ahna marka riwaayada mucaawiya iyadu weliba waxay ahayd oo xadiidka eh, mucaawiya wuxuu ahaa waxaa ka warinayo can ciisa bni dalxa anahu samica mucaawiyata yawman faqaala mitlahu eh, muaawiya maalin mucaawiya maqlay oo muadin ajiibayo faqaala mitlahu muadinka warkiisii oo kale mucaawiya uu yihi ilaa qawliga laga gaaro wa ashhadu ana muxamedan rasuulullah ilaa intaa laga soo gaaro muadinka wuxuu dhahay kale u yidhi riwaayada mucaawiya saas waa xadiidka mucaawiya muadin bau ajiibayey markaasuu ilaa iyo laga soo gaaro intii uu yiri muadinkao kale ayuu yiri ilaa laga soo gaaro waashhadu ana muxamadan rasuulullah ilaa laga soo gaaro waxay tahay samictu mucaawiyata bn abi sufyaan wahuwa jaalisun cala lmimbar adana lmuadin qaala allahu akbar allahu akbar allahu akbar qaala mucaawiya allahu akbar allahu akbar qaala ashhadu an laa ilaha illa allah faqaala mucaawiya waana faqala ashhadu ana muxamadan rasuulu llah faqala mucaawiya waana falamaa qada marka ilaa intaas waa marka ilaa wa ashhadu ana muxamadan rasuulullah ayuu muadinka wixii uu dhahayo kale u dhahayo mucaawiya maxaa ka dambeeya marka ashhadu ana muxamadan rasuulullah xaya cala salaa mafhuumka xadiidka mucaawiya muxuu tusaa marka xaya cala salaa wixii ka dambeeya ashhadu ana muxamadan rasuulullah oo xaya cala salaa iyo xaya cala falaa hadalka muadinkoo kale inuusan dhihi jirin oo marka maxay muxuu dhihi jiraa imaanaysa sooma laa xawla walaa quwata illa billah buu dhihi jiray sida xadiidka cumar kusado lana haddii mar hadalkaan ma dhihin la yidhi mid kaloo soo arooray kan soo aroorana waa laa ilaha waa laa xawla walaa quwata illa billah xadiidka cumarna waa oo muslim oo weriyana waaba cad yahay waa ka yidhi wax la dhahayo ba sheega xadiidka muslim riwaayada muslim xaya cala salaa marka la yidhaha xaya cala taynka in la dhahayo laa xawla walaa quwata illa billah haddaba culamaa masaali mareen marka qaar waxay yidhaahdeen eh, ibnulmundir iyo kale wuxuu leeya ikhtilaafkan waa ikhtilaafu tanawuci mubaax ahay saa darteed waxaa sunno ah buu leeya in la yidhaahdo marna mu-adinka hadalkiisoo kale la dhaho xaya cala asala markuu mara xaya cala salaada la yidhahdo lagu celiyo xadiidka abu saciid lagu dhaqmo marka marna lagu dhaqmo xadiidka cumar bn khadaab oo xaya calateynka marka lasoo gaaro laa xawla walaa quwata ilaa billahi mm. oo marna kan lagu dhaqmo marna kan lagu dhaqmo oo nebigu inuu yani waa ikhtilaafu tanawuc marba in marka marba aad midaas dhahdaba sunada ay waafaqayso jumhuurta culamada waxay u badan se in xadiidka abu saciid lagu khasisaayo xadiidka cumar bn khaaab oo xadiidka cumar baa taksiisinayo xadiidka abi saciidin alkhudri xadiidka abu saciid waa caam soo maa wixii muadinka oo dhahayo kale dheh unbaa layihi faquluu mila maa yaquulu lmuadin wixii laga soo reebay xadiidka cumara kasoo reebay intii laga soo reebay daliilo ayuu ku baxayaa marka oo waa meesha ay fuqaadu ka yirahdaan marka caamka waxaa lagu xambaarayaa khaaska xadiiska cumar marka waa khaas waxbuu soo reebayaa xayacalateynka marka laa xawla walaa quwata illa billah baa lagu leeyahy kaana yani xadiiska cumar wuxuu fasiraa nooc tafsiir wuxuu u yahay xadiiska abi saciidin alkhudri mala gartintaa marka oo culamada marka waxay leeyihiin faquluu mila maa yaqulu lmuadin waa inta badan inta badan muadinka wuxuu dhahayo kala dheh laakiin marka xayocalataynka lasoo gaaro laa xawla walaa quwata illa billah dheh camalan bixadiisi cumar adoo xadiiska cumar ku camal falay taasaa marka culamada gobolna ay yidhahdeen culamada qaar ayagun waxay wataan sida xanaabilada oo kale riwaaye wej oo kamida ah wujuuha xanaabilada ayagu waxay leeyin labadaba waa la jamcina maadaama saan na soo aroortay saan na soo aroor oo maxaa la samayna xaya cala asalaa markuu yidhaha xaya cala asala laa xawla walaa quwata illa billah labadii baa la isku daraya bay leeyihin marka ama waa un fahm mutajaazib ah xoogaa jijiidashadiis ay badan tahay wallahu aclam hadalka ibnulmundir ma foga in labada marar kala gaara ah lagu dhaqmo ma foga haddii la yidhaaha kan cumar halagu eh, khasiso midka abu saciidna waa iyadana madhab macruuf oo dabcan marka eh, lagu yaqaan qawaacidda usuulka fayaqulu laa xawla walaa quwata ila bilah buli marka laa xawla walaa quwata ila bilah waxa leeyahay waxay tahay jumlooyinka kale ilaahay baa lagu ammaanaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar laakiinse jumladan dambe ee ah xaya cala asalaa xaya cala asalaa iyadu waxay u baahan tahay maadaama warkaalay salaada u imaa warkaalay liibaanta u imaa adigina tawfiiq iyo awood gacantaada aysa ku jirin inaad laa xawla walaa quwata illa billah munaafiq baa marka xeeladna melihi aan macaasida uga fogaado dhaaca ah quwo aan ku sameyn melihi yani ilaa inuu ilahay kaalmayo maahan quwadaydu kaalmada allay ubaahan tahay marka taa in marka la keeno waa munaasibay u tahay waxaad fahmi marka xikmada shareecada iyo adkaarta yani xikamka ku jiro wacan cuhmaan bni abi lcaas radia allahu canhu anahu qaal marka weliba waxaa lagu sii daraya waxay tahay marka aadaanka uu dhamaado kadib in nebiga lagu salliyo axaadiis badan bay kusoo aroortay oo markaad adiga ajiibaysid laa ilaha ila allahu aad tirahdid inaad marka rasuulka ku salliso sala allahu aleyh ali wasalama raditu bilahi rabban wbilslaami diinan wabixamdin sala allahu alay ali slam rasuula kadib aad dhahda marka allahuma rabba hadihi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati muxamadan alwasiilata alfadiila wabcathu maqaama maxmuudan aladii wacadta marka intaasoo aadaanka dikriga ku jira ziyaada marka aadaanka lagu sameeyaa ma banaana oo inaynan banaanayn daliila abu daawuud iyo waxay werinayaan in uu yiri rasuulka ibnu cumar masjid ou soo galay ee uu ku yidhi ou arkay rag taswiib samaynayo oo salaad duhur asalaatu khayru min annawm u dhahaayo salaad duhur ayay waxay yidhaahdeen hadal salaad subax kusoo arooray zikri salaadii subax kusoo arooray oo jiro ayay waktigiisa ka bedelayne duhur dhuur geeyeen amaba culamada gobol waxay leeyihin taswiibka waxaa laga wadaa marka la adimo ayay waxay dhihi jireen salaa salaa salaa intay darishadaha istaagaan taasay caadaysteen markaasu ibnu cumar wuxuu yidhi saciid ibnu jubayr uu ku yidhi naga keena yidhi marka masjidkan masjid bidca waayo masaajidkan abu daawud baa werinaya inkastoo imaam naw isnaadka uu bacti iyo waxuu ka sheegayo laakiinse wuxuu yidhi waxaa loo daliishanaa xataa hadduu daciif noqdo xadiidkan waxa isaga u daliishaday man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa huwa raddun u daliishaday ninkii aadaanka kusoo dara wax cusub oo aan kamid ahayn nebiga aan laga dhaxlin waa lagu radinayo marduudun caleyhi majmuuca imaam nawwi saas ku dhigay man camila camalan laysa caleyhi amrunaa fahuwa raddun kaasaa nagu filan yii marka haddaad tiraa kan waa daciif kaasaa nagu filan waa sax y marka wax lagu soo dara banaan saa darteed culamada waa diidayaan alfaaddan ay shiicada qaarkood ku daraan oo ashhadu ana caliyan waliyullahi ay ku daraayaan imaamiyadoo kale kuwaan yamanta joogo zaydiyada oo iyagana eh, eh, oo ku daraayo iyagana xaya calaa khayr alcamal iyagana marka waa diidayaan culamada maxaa yl aadaankii bilaal iyo midna laguma aqoonin waa daciif sanadka wax kusoo arooray wax saxeixa ma aha waxyaabaha ay deldeliishanayaan marka aadaankii lama ogola in allaha malaaikatahuna lama ogola hadii marka hadii eh, eh, la yidhaha marka in allaha malaaikatahu wax jira sooma hadii la dhaho hade cali use weli alla ma aha soo sax maaha ashhadu ana caliyan weliyullahi so cali weli alla soo naftirkiisa magaala cali bin abi aalib radi allahu canhu waa maya wixii waa sax waa run waa run waa run cibaadada wax looguma dari kara maa waxaan inay been yihiin waa been cid leh ma laakiin in lagu dara ayaa u baahan sujuudda marka la sujuudaa qur-aanka waa layska reebay rukuucdii qur-aanka in la akriyo waa layska reebay haddii la yidhaha qur-aanku wax xun ma aha aan akrina sujuudii maxay noqon maxay noqonaysaa marka ayib waxyaabahaas oo dhan marka aadaanka madhabka shaaficiguna waxuu qabaa aadaanku sagaal iyo toban ere inuu ka kooban yahay sagaal iyo toban erey ka kooban mid labaatanaad hadii lagu dara jeebka qofka jeebkiisa ka waxa uga baahan yahay marka daliilaa looga baahan yahay wacan cusmaan bni abilcaas radia allahu canhu anahu qaal waxa uu yihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi ijcalnii iga yeel imaama qawmi qowmkayga imaamkooda iga dhig qaala nabigu waxa uu yihi anta imaamhum anta adigu imaamhum imaamkoodaa tahay waqtadi ku bayo biadcafihim waxaad ku dayataa oo salaadaada yani kala mid dhigtaa biadcafihim kooda ugu daciifsan kooda ugu daciifsan salaadii uda tukan lahaa adiga tuko oo adoo arkaantiina ilaalinayo yani ninkii daciifka ahaa salaada hadheerayni waxaad ilaalisaa kooda ugu daciifsana watakid samayso muadinan muadin samayso muadinkaas laa yaqudu aan qaadanaynin calaa adaanihi adaankiisa ajiran kir aan ku qaadanaynin iyo mushaad muadin aadaankiisa aan ku qaadanaynin samayso oo yeelo akrajahu lhamsatu shantii baa soo saartay waxasanahu tirmidiyu tirmidi baa xasaniyey wasaxahu xaakim xaakimna waa saxiix yeelay sidoo kale xadiidka ibnu kaiirna waa saxiix yeelay kitaabkiisa irshaad lfaqiih ilaa macrifati adilati tanbiih ayuu ku saxiix yeelay ibnu kaiir ahlu cilmiga marka masaladan waa isku khilaafeeno in muadinka kira o anaad waxaa laga qoseeyay baabkan watakid muadinan laa ya'hudu calaa adaanihi ajran muadin aan aadaankiisa mushaar ku qaadanaynin yeelo halkaa waxaa laga qaadanaa marka muadinku inuusan aadaanka lacag ku qaadanin oo uusan yani mushaar gorgortan uusan ku gelin imaamku inuu ka <coughs> imaamkuna inuu qoro ma aha muadin noocaas oo kale ah marka culamadu waa ibnulmundir kitaabkiisa awsadka wuxuu rajaxayaa inay mamnuuc tahay uusan aadaanka wax kiraa inaan lagu qaadan karin xadiidkanuu la daliishanaya awsaaci asagana salafka kamid ah wuxuu leeyahay eh, haddii eh, eh, dadku ay u kaalmaynayaan isaga uusan shardisanin shuruud la-aan isaga xaggiisa aan ka imaanin hadday dadka ayaga isu xilqaamaan oy wax iska siiyaan labadii bilbishii waxa un layska siiyana hadduu qaato wax dhiba malaha midaas ama jucli wax jucli oo kale ah hadda aan ahayn yani mushaar ijaaro oo mucayano aan ahayn si markaas loo la siiyo marka iska qaadan karaa saasuu leeyay awsaac qaar salafka kamid a imaamu shaafici jumhuurtana waa karaahaysanaya muadin aadaankiisa kiro ku qaadanayo hadday dhacdo laakiin muadinku inuu muadin eh, aadaankiisa ijaar ku qaato kiro ku qaato aadaankiisa ma ansaxa waa ansaxa aadaanka yani waxaan ujeeda waxay tahay salaadii lagu celin maayo mar labaad hadday dadki muadin noocaas oo u adimo u adimo salaadii ay tukadaan salaadii ha soo celiyaan lama dhahayo leana ibnulmundir wuxuu yii aladaanu laysa salah aadaanku salaad ma aha shuqul iskuma laha labadeeda magaratee yani shuruud oo fi salaati ma aha aadaanka waa khaarij can salaati marka xasan albasrina isaga imaamka wuxuuba leeyahay waa kasii wuxuu leeyahay isaga imaamkaa kasii daran inuu wax ku qaato ijaar yani go-an oo aniga intaas halaysiiya adaan intaas laysiinin male bahayo waxaan ka baqaa buu yii ninkaas inuu salaadiisu ikhlaas inuus u dukanayey saasaan ka baqayaa bu inuu dadka tujiyey marka ma aha haddii marka culamada kulli masaa ay ka hadlaan baa jirta oo masaalix masaalixulmursala inay soo gashana laga yaabo waxa ay tahay masaa-ishaas haddii dadkii nin walba oo suuqa iska galo iska shaqaysto salaadii wax ilaaliya la waayo dawlad xil iska saaraysana aysan jirin see la yeelaya marka muadinkiina adinkiina de ilmo u leeyahay isaga laftirkiisa ilmo u shaqaysanaya naftiisa u shaqaysanaya fadhi in la yaraa isaga waajib keligiisa laga raba maaha waajibkaan haddii taasoo kale ay dhacdo maxaa la samaynaa marka waxay leeyihin marka culamada gobol inuu qaato wax dhibaataa kuma jirto haddii kale maslaxadii salaadii aada aadaankeedii baaba la weynaya marka abu isxaaq shiraazi iyo masaa noocaas oo kale fatwooday oo awel culamada xadiidka xadiidka lacag kuma qaadan jirin waana laysku ceebay jiray axaadiista akriskeeda lacag in lagu qaato markii dambe waqtiyadii dambe waxaa dhacday in dad badan marka ay ummadii marka in ihtimaamkii hore la waayo wax dhaqaaleeya la waayo dadkaas oo kale ayagiina hadday suuqi galaan axaadiistii wax dadkii baraayo male jahli baa meesha imaana abu isxaaq marka wuxuu ufadwooday inay kira ku qaataan ajr ay ku shaqaystaan xadiiskooda marka way ku qaadan jireen muxadisiinta gabal marka waxaa la weri weliba salaf <clears throat> kamid ah ab abu nucaym iyo kale abu nucaym alfadl ibnu dukayn sheikh lbukhaari iyo cafaan iyo cafaan ibnu muslim asafaar iyo waa ku qaadan jireen lacag oo abu nucaym wuxuu dhihi jiray todoba iyo toban qof ayaa gurigayga joogta shaqana uma kalla udhihi jir marka eh, eh, eh, gurigeygana hal muufu kuma ogin marka wuu ku qaadan jiray <clears throat> qaarkood waxay dhihi jireen marka halkii xadiis dirham uu ku qaadan jira marka dadkaasna dawaagaas waa dadaali jiray ina waxba lama ahayn xadiidkaa la weynaay ibnuljawzi isaga wuxuu leeyahay mama marka haddii waktiyadeenaan oo kale u leeyahy ibnuljawzi xilligeen kale oo dadkiiba cilmiga iyo adduunkii ay adduunkii xoogaa ku bateen wuxuu leeyahay hadii la yiraa eh, lacag keen waxaaba laga yaaba dadka inay cilmiga ka cararaan marka in la qaato maba aha xilligaas ibnuljaws waktigiisao ka waramaa fama waktiga haddi la jiro inaa lilahi wa inaa ilayhi almuhim masaa-ishaas waa masaa-il isku nooca hadda nacam axaadiidta iyo aadaanka iyo wixii yani wadaaifta diiniga ah dawladda xil ka saaran yahay haddaynan dawladda dadkaasi imaamu shaafici wuxuu le waa in khumus khumuska wax laga siiyo yani haniimadii markii jihaadka la qaado haniimo la keeno oo shan meelood loo qaybiyo hal meel waa ka la qaybiyo shan qayb loosii qaybiyo qayb marka waxaa jirta masaalix muslimiin loo dhiga meel muadinka wax laga siiya qaybtaas waal haddaan qaybtaas la siinaynin dawlad aysan jirin waxaynaysa marka laa basa <clears throat> haddii marka ay mafsado weyn ka dhalanayso laa basa hadii dadku hadday isxilqaamaanna khayr waa oo asaga uusax shardisanan waa sida fiican وعn malik bn xwayrit radi allahu canhu qaal qala lana nabiyu sal lahu alyh ali wasalam wida xadarat salaatu falyuadin lakum axadukum alxadii akrajahu sabca malik bn xwayrit waxaa laga weriyey radi alahu canhu inuu allah raadi ka noqday qaala inuu yihi qaala lana nabiyu sal lahu alyh ali wasalam nabigu wuxuu nagu yihi waidaa xadarat salaatu salaada hadday timaado falyuadin oo ay soo xaadirto falyuadin lakum ha idin adimo axadukum midkiin midkiin ha idin adimo alxadii akrajahu sabca todobadii baa soo saarta xadiikan buhaari iyo muslim iyo ah, asxaabu sunan alarbaca iyo axmed xadiidkan marka laba mas'ala loo daliishanaya mas'ala waxa ay tahay ko aadaanku inuu waajib yahay lanna maxaa yeele aadaanku hadduusan waajib ahayn amara meeshaan la siiyey falyuadin lakum axadukum midkiin ha idiin addimaala walamru yaqtadi lwujuub amarkuna wujuub buu keenaa ilaa in wax ka sarfiya la hela ma ahan saa darteed hadda aadaanka nas sunno ka dhiga anaga hadda ma hayno marka in aadaanka waajib yahay waxaa kaloo xadiidkan laga qaatay masale kalaa sii soco waa lidalika ibnu xajar wuxuu ku xugmiyey qolada ayagu tiri ijmaaca wuxuu ku guntamay aadaanku inuusa waajib ahayn qolaa soo naqlisa ijmaac ma jirto u leeyahay macruuf waa masalada salafka qaar badan kamid a ah qabay qaar kamid a ah salafka waxay qabeen aadaanka inuu waajib yahay ibnulmugdira kamid a ah ragga xataa rajaxay inuu waajib yahay aadaanka waxaa kaloo marka masalada labaada laga qaadana waxay tahay muazinka iyo imaamka yaa fadli badana laga hadlaa imaamkaa fadli badan lanna maxaa yele halkan waxaa ku sugan falyuadin lakum axadukum midkiin un haydin adimode laakiin xadiidka maxaa dhamaystirkiisa og ahaa falyuadin lakum axadukum walyaumakumaa akbarukumaa laba riwaaya labay ka dhig walyaumakum akbarukumaa akbarukum idin imaam noqdo kan idinkugu weyn fiiri marka imaamadii rasuulka sala allahu alayh ali wasalama wuxuu ku xiray wasfi laakin aadaanka wasfi goonihi kuma xerina waxa yii midkiin un haydin adimo waxaa laga qaatay marka meeshaas in imaamadu ay fadli badan tahay waa iyadana masale aada looga murmo oo qaarkood ay leeyiin aadaankaa fadli badan oo xadiidka low yaclamu low yaclamu nnaasu maa fi nidaa dadku hadday ogyihiin wax aadaanka ku sugan lastahamu waa u qori tuura lahaayeen xadiistaasay daliishanayeen iyo qaar waxay daliishanayeen iyaguna sidoo kale qowl cumar uu yidhi lowla alkhillifa la adantu haddii aysan khilaafada jiri lahayn iyo hawshaan maamulkaan aan hayo muadin aan iska noqo lahay aadaanku ma sahlan aadaanku wax fudud ma aha labada masala marka xadiidkan meesha loo keenay wacan jaabirin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaala libilaali nabiga bilaal ba wuxuu ku yidhi idaa azanta haddaad adimayso fatarasal tartiibi tartiil samey aadaanka tartiili yani tartiib u samey waidaa aqamta haddii aad aqimaysana faxdur dadeji qaamada xadri ku sameey fududay faxdur iyo faxdir labadaba waa loo shaqlay faxdur bidami daali iyo faxdir bikasri daal sida talkiiska ku sugan waxaa kaloo iyadana soo aroortayba faxdum faxdum oo bilmiim meesha ra'da miim in lagu bedelo saddexdaas dabdiba waa soo arooray waa loo shaqlay marka halkan tusaya marka aadaankii in iyo iqaamadii lagu kala duwo xagga codka oo aadaankii la tartiibay iqaamadiina la boogsiiye allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa ashhadu anna muxamad ashhadu anna muxamada rasulullah ila akhiri wajcal yeel bayna aadaanika aadaankaaga iyo iqaamatika iyo iqaamadaada qadra maa intii oo kale yafrugu laakilu midka cunaayo oo ka dhamaysto min aklihi cuntadiisa oo ka dhamaysto nin wax cunaayo oo aan tartiibna wax u cunaynin ee dhexdhexaad wax u cunaayo intuu ka dhamaystana si marka eh, alxadiid rawahu tirmidiy wadacafahu xadiidka tirmidi baa weriy waana daciif yaala tirmidi oo xadiidkan waa daciifiye tirmidi sanadkiisa waxaa ku jira abu saciid alaswari abu saciid alaswari abu saciid alaswari cabdlmuncim cabdlmuncim abu saciid alaswari bukhaari iyo abu xaatim waxay dhaheen munkar lxadiid bukhaari iyo abu xaatim waxay yidhahdeen munkar lxadiid ibn xibbaanna sidaas oo kale ayuu yiri abu saciid alaswari ayaa ku jira xadiidkan waxaa daciifiyey ibnu cadiy iyo bayhaqi bayhaqi iyo ibnu cadiyna way daciifiyeen bayhaqi iyo ibnu cadiy ibnu cadiy aljurjani sheekh iskale waxa waaye alkamil kitaabka layaha oo eh, ka hadlo ducafada zahabina uu khulaaseeyey miisaan lictidaal wuxuu yidhi marka eh, xadiidkan marka isagoo cali kasoo arooraya jira min xadiidi caliyin isagana waa jira dariiq kale oo min xadiidi caliyin abaa jira kan jaabir waayo xadiidka cali marka kaana yamuru rasuulka wuxuu amri jira le an yuratila an yuratila aladaan adaanka la tartiiliyo watuxdara aliqaama ama an nuratila aladaana wanaxdura aliqaama xadiidkaasna camr ibnu shamir ayaa ku jira waana matruuka hana laguma xooji karo waa daciif marka baabkaas kasoo arooray nacam laakin camalu muslimiin daad saas un ku duraysaday aadaanka iyo iqaamada in la kala duwo oo aan sidii loo adimay aan loo aqimin taasaa camalu muslimiin oo ku duraysaday camalka muslimiintana markaa kolley meel un buu cuskan yahay waa laga yaaba anaga inay naga qarsoonaato adiladan ana un marka haddii camalu muslimiin sidaa uu ku duraysaday islaan un lagu waday noqonaysa وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم